بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع لكن أولا جعلا ممن تضام وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصلا من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتاك فعيل فهو قد عدلا به عن الأصل واستغنوا بالنحو النجان والنسي عن وزن مفعول وما عملا bismi illaahi araxmaan araxiim waxaynu ku soo jirnay culimo asmaau alfaaciliin wa asmaau almafcuuliin asmaau alfaaciliin waxaynu nidhi iyo asmaau lmafcuuliin labadaasaa baabkan lagaga warramayaa ama fasalkan lagaga warramayaa haddaba dib inoogu dhiga baynu isugu ogeyn asmaau lmafcuuliin waxaa inoo soo hadhay asmaau lfaaciliin baa inoo soo hadhay asmaau asmaada asmaau lfaaciliin la odhanayo asmaau lfaaciliin asmaadaasaa inoo soo hadhay haddaba culima asmaau lfaaciliin marka aan ka warbixinayno asmaau lfaaciliin labaha laynoogu qaybiya baynu nidhi ficilada inuu hulaai yahay iyo inuu hayru hulaai yahay hadduu hulaai yahay saddex wasan wey facala facila facula saddexdaa wasan baynu asmaaufaaciliintoodii kasoo warbixinay waxaa inoo dhiman asmaaulfaaciliintii ayo asmaaulfaaciliintii waxaa inoo dhiman hayru hulaasiga asmaaulfaaciliin hayru hulaasiya ayaa inoo dhiman asmaaulfaaciliin ligayri hulaasi asmaaulfaaciliinta haddii ficilkoogu uuna hulaasi ahayn sidee loo sameeyaa waa cashirkan maanta aan ka bilaabayno waana imise wasantalow labiyo konton wasan koob iyo kontonkii masiidka ahaa iyo mujaradkii faclala labiyo kontonkaa wasan sideebaa asmaaulfaaciliintooda loo samayn asmaaulfaaciliin waxaa loo samaynayaa oo labiyo kontonkaa wasan laga samaynayo in la mudaariceeyo kadibna marka la mudaariceeyo mudaarica laba meeloodoo qura un laga bedelo xarfulmudaaracadaa miim godan laga dhigi qablal akhirkana waa la kasrini hadduu kasrisnaana kasra cusub baa la qadari haddii una kasrisnayna kasraa la keeni bes meel kaloo la bedelayaa ma jirto qablaakhirka kasrihiisa muqadaraba loo arkaa inay noqon karto haddaba afcalo oo dhan afcala mudaariceegu siduu ku iman jiray afcala haddii hala mudaariceeya la xarafkan koobaad goda caynkana kasriya muxuu noqonaya afcale mudaariceegu yufcilu sawma yufcilu dee yadaa godanuun miim godan ku bedela afcale ismigeega faacil waa wasankee mufcilun akrama maxaan odhan marka akrama akrama akrama wuu sharfiyey ka wax sharfiye maxaynu odhan mukrimun waa sharfiye mukrimun haye maxaan idhaahdaa akhlasa mukhlisun maxaan idhaha aslama muslimun maxaan idhaha aamana mu'minun maxaan idhaahdaa aqaama kasrii qablaakhirka ayaa muqadar noqonaya ya reeban buu qablaakhirku noqon aqaama horta mudaarice yuqiimu maxaan odhan haddaba ismiga faacil muqiimun abana maxaan idhaha abana mubinun mubinun acdaa maxaan idhaha acdaa mucطin owjaba maxaan idhaha owjaba maxaan idhaha muujibun ilan owjaba yuujibu muujibun muujibun culima miyna waadix ahayn owlaa maxaan idhaha owlaa oo ficila owlaa yuli muulin muulin maxaan idhaha culima owlaa muulin ba awca muucin wacaa waa ulaai hadda iyadu wacaa waacin waa ulaai iyadu waa faacilkii ku keenso istakfara maxaan ku keenayaa istakfar intaanaan ugudbin facala oo caynku shadan yahay facala maxaan ismigeyga faacil ku samayn horta mudaarica facala bal wasankiisa sheega yufaacilu yufaacilu facala oo caynku shadan yahay yufacilu baa lagu keenaa callama maxaan idhaha haddaba callama yucallimu yadaa un miim godan ku bedelo qablalaakhrika uu ku kasrisan yahay maxaana dhaha yucallimu haye mucallimun qawala maxaana dhaha qawala yuqawilu haye muqawilun bayaca ama bayana bayana yubayinu mubayinun bayaca yubayicu mubayicun wahaakada mufacilun baanu cilima ku keenaynaa wasanka mufacilun abaad kalama maxaan idhaha kalama mukali yukalimu bu mudaaric ahayo mukalimun undhe faacala mudaariceegu muxuu ku iman jiray faacala faacala yufaacilu yufaacilu ya-daa un miim godon ka dhiga ismi faacil markaad rabto maxaan odhanaya qablal akhirkana de waad kasrinaylayne mufaacilun jaahada yujaahidu ismiga faacilka ka jihaadaya maxaan odhanayna markaa ya-da un baad ku bedelani maxaan idhaahdaa mujaahidun qaatala yuqaatilu maxaan ya-daa ku bedeshaa hore miim godan maxaan idhahdaa dagaalyahanka qofka dagaalyahanka ama dagaalamaha maxaan idhaahdaa muqaatilun xaaraba maxayn odhan xaaraba yuxaaribu maxaan idhahdaa ka dagaalyahanka ah muxaaribun yushaariku mushaarikun baayaca yubaayicu mubaayicun mayla socotiin qaawama yuqaawimu muqaawimun muqaawimun wahaakada faacala oo dhan culimo ariiqa aan ismigeega faacil ku keenaynana wakaa saddexdii rubaaciga ahaa ma ka baxnay hadday afcala tahay hadday facala tahay hadday faacala tahayba eg waxaa inoo dha faclala sidayn ku keeni faclala bal culima ka warrama faclala faclala maxaan ku keenaa faclala mudaariceega yufaclilu maxaan ha zalzala yuzalzilu ismiga faacil ka wax gilgilaya maxaan odhan muzalzilun waswasa ka wax waswa yuwaswisu soo yuwaswisu ka wax waswaasinaya maxaan odhan muwaswisun qabqaba yuqabqibu haye maxaan idhahdaa muqabqibun kabkaba yukabkibu maxaan idhaahdaa mukabkibun shasha'a yushashiu mushashiu sabdara yusabdiru musabdirun qashcara yuqashciru muqashcirun dahraja yudaxriju mudaxriju ma og tihiin koob iyo labaatankii rubaaciga marki ulaasiga markii hal lagu daro koob iyo labaatankii saddex qiyaasaan soo dhiganay soo maaha imisaa soo hadhay sideed iyo tobankaasiba waxay la xeer yihiin marka ismiga faacil iyo mudaaric iyo amarkaba la joogo faclalada hadda so faclala maynaan yufaclilu sideed iyo tobankii halka lagu dari jiray yufaclilu oo kalun keen cadiyada maxaad odhan yucadidu ismiga faacil iyaasku mucadyidun buu ahaa laakiin uu shaadoobay kelmadaasi cudyood bay ku timid cudyood habayaqun cudyoodun kaltabanun casawjajun wahaakada dulaamasun afartaa wasanba waa shaad habayaqun cudyoodun kaltabanun e, shan wasan baan doonaya habayaqun cudyoodun kaltabanun casawjajun e, wahaakada dulaamasun waa imisa shantaasiba waa shaad bay yihiin oo qeybta shaadkaa ah baynu ku arkaynaa culima istafcala sen ku keeni mudaariceeg horta khumaasiga yaana dhaafin iftacala sen ku keeni mudaariceega iftacala yaftacilu ictadala maxaan idhaa yactadilu dee bes ismi faacilkeena waa inaad awelkana miim godan qablaakhirkana kasro yactadilu maxaan idhaa muctadilun eg ictadala wuu toosay sow maaha ka toosaya maxaad odhan muctadilun infacala maxaan ku keenaya infacala yanfacilu sow ma aha yanfacilu infasala maxaa la dhaha markaa infasala wuu soocmay yanfasilu ismiga faacilna ka soocmaya maxaa la odhan munfasilun inkasara maxaan idhaahdaa yankasiru ka jabaya maxaan idhaahdaa munkasirun munkasirun waa ila socotiin baan culima u malaynaya iktasaba ka warrama iktasaba waa iftacale yaktasibu maxaan ismiga faacil idhaha muktasi ana muktasibun anugu waxaan ka shaqaystaa bay noqonaysaa markaa muktasibun waa wax ka kasbadaa muktasib wahaakada haddaynu u baahno culima khumaasiga wixii tada wadan jiray tafacala sidayn ku keeni mudaariceega tafacala maxaan tafacala mudaariceega ku keeni yatafacalu ya-da horena miim godan ku bedelo qablalakhirka oo caynka ana kasri maxaan idhaha tacallama haddaba tacallama yatacalamu haye ismiga faacilka wax baranaya mutacalamun mise mutacalimun mutacalimun eh, markaan idhahda tajanaba yatajanabu haye kadibna mutajanibun mutajanibun talaqaa yatalaqaa mutalaqin mutalaqin dee wuxuu noqonayaa manquuskii buu noqonaya yadii dambe qaadin oo kale saad u xadfi jirtay maxaan ku keenayaa culimo istafcala oo kale sudaasiga istafcala ystafcilu haye ismiga faacil mustafcilu istakfara yastakfiru hay-adana miim godan qablaakhirkana kasriuba ku kasrisan yihi mustakfiru istakraja yastakhriju awalkana miim godan qablaakhirkana kasri mustakrijun mustakrijun ixlowlaa ixlowlaa wuu macaanaaday maxaa tiri ixlowlaa mudaariceegii yaxlowlii u macaanaanayaa yaxlow lii u macaanaanayaa haye arka macaan maxaa la odhanayaa muxlowlin muxlowlin waa mid aada u macaan muxlowlin muxlo ikdowdana ikdowdana yakdowdinu muqdowdinun icshawshaba yacshawshibu mucshawshibun yaxbandiu muxbandiun ixwansala yaxwansilu muxwansilun muxwansilun mayla socotin ismiga faacil wahaakada ismiga faacil haddaba qaacidaan samaynay qaacidadu maxay noqotay kol hadduu ficilku hulaahi uuna ahayn mudaaricee baan ku idhi xarfulmudaaracadana miim godan ku bedelo qablalaakhirkana kasri hadduu kuu kasrisan yahay ina kasra cusubu niyo hadduuna kuu kasrisnay inuu fadxisnaan jiray sida yatacalamu oo kalena waa inaad kasra iskala timaado kasrahaasi waxaa laga yaabaa inay noqoto markaa muqadara mararka qaar sida mustaqiim oo kale ihdina siraad almustaqiim almustaqiim ilan waa ismi faaciloo istaqaamo ka yimid istaqaama yastaqiimu mustaqiim wuxuu yihi weji la imo wowga ayaan qaadanaya o ji ku daraya weji la imo wasna almudaarici mudaaric wasankii la imo weji la imo wasna almudaarici weji la imo bismi faacili gayri di halaatha saddexda ka u saaxiibka ah gayrkii ismigiisa faacil la imo wasna almudaarici halkaa nasculkhaafid baa lagu nasbiyaa iska fiican inuu yidhaah qolada icraabaysaaye calaa baa ka maqan kolley ma qabanaya calaa baa ka ma leeyahay naزcu khaafid waa inuu leeyahy weji la imo bismi faacili gayri di alaaثa calaa baa ka maqan soo maaha weji la imo bismi faacili gayri di alaaثa saddexda ka u saaxiibka ah gayrkii ismigiisa faacil wasn اmudaarici calaa wasni اmudaarici mudaaric wasankii kula imo maxaan ku idhi ismigu hadduu hayru hulaaثi yahay mudaaric wasankiibaad keensani laakiin awalan awelka hore jucila waxa laga yeelay miman halkaa miman alif muu ku taagay muu wada godaya dhammaanteen culimada dhammaan muu wada godaya miman naaibufaacil buu ka dhigaya markaa laakin jucila mimun laakin jucila waxaa laga yeelay awelka laakin m jucila waxa laga yeelay mimun miim baa awalan awelka hore laga dhigay awelka hore ayaa miim laga dhigay miim ayaa awelkii hore laga dhigay oy xarfumudaaracadiibaa miim lagu bedelay talow miimka xarfulmudaaracada lagu bedelay maxaa la xarakayni miimta oo tudamu la daminayo waa miim damisan ayaa xarfulmudaaracadii lagu bedelay bes wuu ka aamusayba halkaasuu kaga aamusayba sheekhu muxuu ina yidhi hayru hulaasiga ismigiisa faacil see uu keena bu ina ismi faacilo hayru hulaaia sidee u keena bu ina yidhi muxuu ina yidhi mudaariciisoo kale keen kadibna xarfulmudaaracada maxay ku bedelo xarfulmudaaracada maxay ku bedelo miim godan xarfulmudaaracada ku bedel bes intaasuu sheekhu sheegay anu maxaan kuugu darayey qablaalaakhirka kuumidi ka dambeeyana kasri uu ka aamusay sheekhu intaa kuumidi ka dambeeya kasridii uu ka aamusay ismiga mafcuul isla beydkanuu ismiga mafcuul kaga hadlayaaye ismiga mafcuul hadal uu yidhi baa laga gartay wuxuu ihi waimaa qabla aakhirihi qablalaakhirka haddaad fataxta fadxiso haddaad qablalaakhirka ismiga faacil ad fadxiso saara sma mafcuulin ismi mafcuul bu isku bedeli waxaa halkaa laga fahmay isagoo ismiga mafcuul sheegaya qablaalaakhirka haddaad fadxiso markuu yidhi inuu qablaalaakhirku maxay sitay baa laga fahmay kasro oo niw sidee looga fahmay kasre inuu sito inuu dame sitaba maxaa u diiday ilan haddaad fadxisuun buu yidhi inuuna fadxisnayn un baa la ogaaday muna reebmi karayn muna kasre qaadan karayn muna dame qaadan karayn qablalaakhirku maye mudaariciibuu inoo soo sheegayo mudaariciibuaynu isku ogeyn laba xarako qura ayuu qablalaakhir ku qaataa kasre iyo iyo fatxo labadaanbu xarafnbuu qaataa maadaama labadaa un inuu qaato aan soo ogeyn hadda haddaad fadxiso markuu ku yidhi waxaad fahmaysaa inuuna fadxisnayn ismiga faacil waa inuu maxay sitaa markaa kasro waa inuu sito ismiga faacil qablalaakhirkiisaa kasrisan sheekhu ka aamusay laakiin mafhuum ahaan baan halka dambe ayuu ugu sheegi doonaa weji la imo bismi faacili hayri di alaaa saddexda ka u saaxiibka ah hayrkii ismigiisa faacil la imo wasn lmudaarici calaa wasni lmudaarici mudaaric wasankiina kula imo laakiin jucila waxaa laga yeelay miimun miim baa awalan awelka hore laga yeelay miimta oo tudamu la daminayo waa miim damisan halkaasuba kaga baxay ismigii mafcuul culimmadu waxay yidhaahdeen ismiga mafcuul ee khayru hulaaiga ah talow shaad ma leeyahay mise shaad male ismiga faacil baan doonaya ismiga faacil ee khayru hulaaiga abuu ah halkaa kaga baxay shaad ma jiraa waa labiyo kontonkii wasan mise shaad ma jiro bal ereyadan hadda eega ficilka awrasaah iyo ficilka aynacaah iyo ficilka awraqaah awraqa iyo ficilka axsanaa waa saad hadda axsana axsana iyo ficilka ashabaa ashaba iyo ficilka aflajaa aflaja imisaad iga lix ficil baad haysaa sow ma aha lix ficil baad haysaa waxa weeyaan awrasa aynaca awrasa sa ma awrasa aynaca awraqa axsana ashaba aflaja imisaad iga haysaa waxaad iigu geysaa cadyata kaltaba cadyada ihbayaha kaltaba cadyada ihbayaha kaltaba icsawjaja idlamasa idlamasa imisaynu haynaa culimo ya ya koob iyo tobankaa ereyba waa shaad ragga qaarkood baa intaa ka bediyey ragga qaarkood ayaa intaa ka bediyey ragga qaarkoodna tobanbayba ka dhigeenba way ka yareeyeenoo tobanbashaada bay yidhaahdeen culim haddaba waxaad ogaat waxaynu ognahay halkaa ama aan ka qaadan doonaa saddexda wasan ee ugu horeeya faacil bay ku shaadoobaan ficilka ulaasiga ismigiisa faacil bay ku shaadoobaan awrasa muxuu ku shaadoobayaa waaris buu ku shaadoobayaa awraqana muxuu ku shaadoobayaa awraqa awraqana waariq buu ku shaadoobayaa aynaca muxuu ku shaadoobayaa aynaca aynaca markaynu nidhaa muxuu ku shaadoobayaa yaanic buu ku shaadoobayaa oo kii aynu doonaynay ah yaanicun buu ku shaadoobayaa aynaca yaanicun waxaa kalooda eegtaa saddexdaasi saw faacil kumayn shaadoobin labada ku xigaana ismi mafcuul oo hayru hulaaiya bay ku shaadoobeen kasrihii un baa la waayey labada ku xiga labada ku xiga waa labadee labada ku xiga soo ma arkaysiin culimo waxa weeye axsana axsana muxsanun baa la odhanaya gabadhu markay dhowrsanaato muxsanun baa la odhanaya muxsanun axsana muxsanun baa la odhanaya markaa gabadha muxsanun haye ismi mafcuul bay ku shahaadowdo miimku wuu godan yahaye maxaynaan haynin miimkii ha godnaade kasrihii baynaan haynin muxsinun baa loo baahnaa muxsanun bay ku timid markaa muxsanun aflajana maxay ku shaadowday iyaduna muflajun bay ku shaadowdo kasrihii ayaa iyadana la waayey oo kasra la-aan ba ayaa ayaa iyadana meesha timid aflaja muflajun labadaas ismi mafcuul bay culima ku shahadoobeen ashabana ugeeye waa sax weeyi ashaba ashaban lafteedu mushibun halkii laga odhan lahaa mushabun bay ka noqotay mushabun mushabun mushabun saddexdaasi waxay ku shahadoobeen ismi mafcuul maxaa inoo dhiman markaa culima imise aynoo dhiman shan kale aynoo dhiman saw maaha shanta inoo dhiman ismi faacilna kumay shaadoobin ismi mafcuulna kumay shaadoobin miimkii iyo kasrihii baa laga wada waayey ismiga faacil waa in awelkana miim godan la dhigaa qablalaakhirkana qablalaakhirkana waa in labadiiba waa laga wada waayey baa la yidhaahdaa miimkii iyo kasrihii miimka iyo kasraha labadaba waa laga wada waayey kolkaa maxaynu odhanaynaa miimki iyo kasraaba kol haddaynu ka wada weyney miimkiina ma jiro kasrihiina ma jiro labadaba sidaasay culimadu qaateen ama sidaasay u u arkeen waxa weeyi ka koobaad cadyada in mucadyadun lagu keenay ahayd maxaa lagu keenay mucadyadun laguma keenine cudyuud baa lagu keenay cudyuud ismiga faacil waa cudyuud cudyuud baad odhanaysaa cudyuudun cudyuudun waa ismigii faacil ka ku soo xiga waa ihbayaka ismigaga faacil sow maaha habayakun baa la yidhaha habayakun habayakun habayakun habayakun habayakun waxaan u malaynayaa waa waadix habayakun habayakun waxaa inoogu soo xigaa ka saddexaad muxuu ahaa waa kaltaba ficilkeega oo maxay muxuu ku shaadoobay kaltabaan ismiga faacil kaltabaan ka wax birqaabeeya maxaa la odhanayaa ka wax birqaabeeya waa kaltabaan baad odhan kaltabaan kaltabaan weeyi culima ugu dambayn waxaa inoogu soo xigaa icawjaja mucawjijun halkii laga odhan lahaa mucawjijun halkii laga odhan lahaa maxay culimadu yidhaahdeen eeg caawjajun bay yidhaahdeen ugu dambayn kee u dambeeya dulaamasun sow maaha idlamasa halkii mudlamisun laga odhan lahaa dulaamasun bay ka yidhahdeen shukran koob iyo tobankaa iska qaata koob iyo tobanka macnahooga baladeega maxaa u horeeya culimo ya awrasa wuu caleemeeyey geedkiibaa caleemaystay owrasa waa awraq oo kalun awraqana uu caleemeeyey un weeyi aynacana wuu bislaaday weeyi maxaa ku soo xiga awrasa awraqa aynaca axsana wuu dhowrsoonaaday ama gabadhii baa dhowrsoonaatay wlmuxsanaatu min annisaa ilahay markuu aayadda qur'anka ku leey muxsanaat waa ismi faacilo shada wlmuxsanaatu min annisaai ismi faacilu shada weeyi waa kuwii dhowrsoonaa weeyi axsanat ama axsana u dhow exda siin maaha saad axsana siin maaha waa axsana waa saad maxaa ku soo xiga ashaba wuu hadal badnaaday aflajana ninkuu la doodayey buu doodii kaga xoog batay ama wuu xakameeyeyba wuu aamusiiyey aflaja haye shanta kale soo hadhayba kitaabkeenaynu ku soo marnay macno ahaan maynan shantaba soo marin ee codyood cadyada ka yimid oo u neefsaday baynu kaltabaanna kaltababuu ka yimid u birqaabeeyey baynu nidhi haye eh, habayakun ihbayakabuu ka yimiyo dhayluu yeeshay baynu nidhi isawjaja hashibaa dheeg yeelatay baynu nidhi ama degdegtay dulaamasuna waa idlamaso aad buu umadoobaaday baynu nidhi weji la imo weji la imo bismi faacili gayri di halaaha saddexda ka u saaxiibka ah kayrkii ismigiisa faacil wasnalmudaarici mudaaric wasankii kula imo laakiin jucila waxaa la yeelay miimun miimbaa awalan awalka la yeelay miimta oo tudamu la daminayo halkaasaynu kaga baxnay ismigii faacil oo dhan ismi faacil hadda isma naqaan ismiga faacil waa ficil sameeyaha culimo qatala waa maxay macneegu qatala wuu dilay sow maaha waa ficil maadi wuu dilayaa maxaad ugu dhawaaqi mudaarica ma wuu dilayaa yaqtulu ilan waa ulaai yaqtulu lama godaya awelka yada qaatalaa la godaya yaqtulu wuu dilayaa dil oo amara markaad leedahay maxaad odhan uqtul ka wax dila maxaad odhan haddaba waa ismi faacile faacil ku keen maxaad ka wax dilaa qaatilu waa nin dilaa abaad odhan qaatilun ismigii mafcuul baa i dhiman oo ka wax lagu samaynaya ka la arkayo ka la eegayo ka la garaacayo ka la dilayo ismiga mafcuul ayaa inoo dhiman inaynu isaga haddaba isna aynu sharaxno ismiga mafcuulna yuu ka imanaya shan iyo kontonkii ficil buu ka iman ismiga mafcuul culim ayuu ka iman baynu nidhi shan iyo kontonkii ficil buu ka iman afartii mujaradka ahaa facala facila facula iyo koob iyo kontonkii masiidka ahaa shan iyo kontonkaaba ismi mafcuul ha laga keeno haddaba ismiga mafcuul waxaynu samaynaynaa inta ma garanaysaa ulaaiga aan ahayn ayru ulaaiga ficilada ayru ulaaiga imisay ahaayeen ayru ulaaigu imisu ahaa ficilada ayru ulaaigi waa imisaynu nihi labiyo kontonka ficil ee ayru ulaaigaabuu soo hormariyey ismigooga mafcuul ulaaigiibuu dib u dhigtay ulaaigii sheekhu xagga dambeu mariyey waxaa ayru ulaaigaabaan ismigiisa mafcuul kuu sheegayaabuu ku yihi waa labiyo konton wasan labiyo kontonka wasanee khayru hulaasiga ismigooga mafcuul waa tabta ismigii faacilan hadda soo baranay oo qablalakhirka la fadxiyey bes wax kale mma samaynaysid qablalaakhirkun fadxi ismigan faacil seen ku samaynayni ee khayru hulaasiga sow mudaaric kamaynaan dhigaynin xarfulmudaaracada miim godan sow kumaynaan bedelaynin qablalakhirkana sow maynaan kasranaynin ismiga mafcuulna intaad mudaaric ka dhigato xarfulmudaaracada miim godan ku bedelo qablalaakhirkii kasrisnaana fadxi callama allama ismiga faaciliyaa garanaya callama wuu barbaray yucallimu sow mudaaricu maaha yucallimu wuu barbaraya ka wax barbara dadka ismiga faacil muxuu ahaa mucallimun haddaba ka ismiga mafcuulee ardayga ee wax la barbarayana maxaad odhan qablan akhirkuu fadxi mucallamun nebiga markay ku lahaayeen mucallamun majnuun ma macallin waalan baabay lahaayeen mise arday waalan maxay u jeedeen mucallamun majnuun arday waalan bay u jeedeen waayo macalinnimada sharaf baa ku jirto umayna ogolaynba umayna ogolaynba eeg mucalimun mayna odhanoo laamka mayna kasrinin laamka way fadxiyeen oo maxay yidhaahdeen mucallamun mucallamun majnuun waa arday waalan bay yidhaahdeen ka wax la barbare ardaygaabaa mucallam la yidhaha mucallam maxaynu odhanaynaa culim haddaba itadala ismigeega faacil muxuu ahaa ictadala ictadala maxaynu ku keenayna ismiga faacil yactadilu haye ismiga faacil bal ku dhawaaqa muctadilun muctadilun ismiga mafcuulna ku dhawaaqa qabla akhirku fadxi muctadalun bes halkaas hal su-aala ayaa la isweydiinaya halka su-aashaan isweydiinaynaa weeye ismigan mafcuul ee hadda aynu hayne hayru hulaasiga ah sheekhu muxuu xagga hore usoo marsaday oo hulaasiga ismiga mafcuul muxuu xaggan hore usoo dhigi waayey almunaasab alcaqliya buu sheekhu ilaaliyey almunaasaba alcaqliya waxa weeye saw ismigii faacil ee hayru ulaaigaa ah kama hadal saw hayru ulaai kama hadal ismi faacila wuxuu is yidhi haddaad ulaaiga soo sheegto labada ulaaina iskuma xigi karaan labada hayru ulaaina iskuma xigayaan kol haddaba haddii aad imika ismi faacil oo hayru ulaaia ka baxday dee labada hayru ulaai ay isku xigaan buu is yidhi labada hayru ulaai ee ismiga faacil iyo ismiga mafcuul ihi labada kayru ulaai munaasaba u raadi buu is waa mas'alo runtii la yaqaano xagga xisaabta oo waxaa la yidhaahdaa haddii afar shay ay meesha dhex dhacaan oo lababa ay gaar isku leeyihiin labadan ulaai ka labadana ulaai ka imanayaan markaad kan ulaaigiisa sheegto ka kale ulaaigiisa sheegi mayside dee baabkan hore ismiga faacil baad dhamaystiri hayru ulaaigiisaad sheegi halkaa markaad ulaaiya hayru ulaaiba kan sheegto haddaad ismiga mafcuul hayru ulaaiga keento afartii way kale fasloomayaan midna midkiisii kuma xigayo laakiin haddaan ismiga mafcuul hayru ulaaigiisa soo qadimo yuu ku xigaya hayru ulaaigani ismiga faacil he hayru ulaaigiisii kolkaa fasligu afartaba kuma dhicinayu ku dhacaya labada ulaaiyo qura inuu fasalku afartaba kaa galo iyo inuu laba meeloodoo qura kaa galo la qaatay laba meeloodoo qura ha galo waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirto oo la fahmayaayo si toosa loo arkaya ismiga mafcuule kayru hulaaiga iyo ismiga faacil ee kayru hulaaiga ayaa xaraka qurihii un ay u kala dhaxaysaa kolkaa inay isku nooc yihiin baaba la moodaaba halaysku xijisiiyo dee markaa wuxuu ihi sheekhu wain fataxta wain maadaan markaysin fataxdadaasa lasoo qaadanay inta dabadeed la keeni wain fataxta haddaad kor dhigto wain fataxta haddaad kor dhigto maaka qabla aakhirihi qabla aakhirka ama aakhirka hortiika ku sugnaaday wain fataxta haddaad fadxisood kor dhigto maa ka qabla aakhirihi aakhirka hortii ku sugnaaday ka aakhirka hortii ku sugan haddii aad kor dhigto buu ku yidhi saara wuxuu isku bedelayaa isma mafcuulin ismi mafcuul buu isku bedeli muxuu inoo noqonayaa buu yidhi saara hee isma mafcuulin ismi mafcuul buu inoo noqonay haddaad halkii kasraha uun fadxa ku bedesho ismiga faacil halkii kasrisnayd ismiga faacil kayru ulaaiga waa qablalakriga haddaad fadxiso dee saara sma mafcuulin uu ka baxayba halkaasuu sheeku kaga baxay wain fataxta haddaad fadxiso maa xarafka qabla aakhirihi qabla aakhiri ismi اfaacil ismiga faacil aakhirkiisa hortii ka ku sugnaaday haddaad fadxiso saara wuxuu noqonayaa ayuu isku bedelayaa isma mafcuulin ismi mafcuul buu isku bedeli saara wuxuu noqonayaa ayuu isku bedelayaa isma mafcuulin ismi mafcuul buu isku bedelayaayo waa ismi mafcuul ismi mafcuul buu inoo noqonaya halkaa ayaynu kaga baxnay ismiga mafcuule hayru hulaaiga talow ismigan mafcuul ee hayru hulaaiga shaad maleeyahay aynu odhanayno wuu ka shaadoobay wax la sheego oo saasihi ma jiro wax yar baa jira oo kitaabkeena nina si kaleba ka aaminsanya suxafniya ayaaba kamid a suxafniyatan xagga dambe inoogu keeni doonaaba suxafniye iyo waxyaabo yaryar baa jira oo culimada qaarkood ay u arkeen inuu shaad yahay suxafniya culimada qaarkoodna shaad maaha bay leeyihiin qaaciido idil baaba qortay oo tidhaa min tacbiir اmasdr wairaadat ismi mafcuul ama wairaadat ismi faacil waynu aragnay shuduudka yaan lagu darin markaa wixii qaacidadaas hoos gelaya wain fataxta haddaad fadxiso maa xarafka qabla aakhirihi aakhirka hortii ahaaday saara wuxuu isku bedelayaa ismigii faacil isma mafcuulin ismi mafcuul buu isku bedeli labiyo kontonkii khayru ulaai baan halkaa kaga baxnay bal haddaba qaatala yaa ismigeyga mafcuul ii sheegaya qaatala horta ismiga faacil muxuu ahaa qaatala ka dagaalamaya muxuu ahaa muqaatilun ka lala dagaalamayana maxaa loodhan markaa muqaatalun andara ka digayaa muxuu ahaa mundirun ka loo digayaana muxuu ahaa mundarun bal farqiga udhexeeya yelidiisa eega hadda eeg aayadaha ragga qaar macalimiintu ay iska jiraan macalimiin akriya ayaad arkaysaa fandur kayfa kaana caaqibat lmundiriin arba mundiriin ma ismi faacil bay ahayd aayaddaasi waar is mafcuul bay ahayd waaba khatare haddaad xataa rumaysata halis baad gelaysaa fandur kayfa kaana caaqibatu lmundiriin bal sidaa nebiyada u cadaabnay cidhibtooda eega war ilaa mundiriin waa nebiyada dee iyo culimada iyo mundiriin waa nebiyada nebiyada ilahay mu cadaabaa ma cidhib xun buu ilahay u reebaa nebiyada haddaad mundiriin akrido waxay kaa noqonaysaa bal nebiyada cidhibtoodii xumaa eega ee ka hadhay waa khatar fandur kayfa kaana caaqibat lmundiriin ha odhan haddaba waa inaad maxay tidhaahdaa fandur kayfa kaana caaqibat lmundariin almundariin waa loodigayaasha cidhibtoodii xumayd bal eega waa kuwii gaalada ahaa ee loo digayay wey culimo ismiga mafcuule hayru hulaaiga abaa inoo dhiman ismiga mafcuul hadduu hayru hulaai yahay ama ficilkiisu uu hayru noqdo waxaynu eegeynaa un saw maalintii qism acaqliya imisaynu ulaaiga ka soo dhignay li qism akhaarijiya sida afcarabiga lagu arkay ina imisau noqday shantaasi bal ii sheega hadda facalo oo laazima facilo oo laazima faculo oo iyadu laazimu noqota waa saddex laazim mucadahana yaa lahaa facalo oo mucadaa ila laba qaybood bay ahayde iyo facilo oo mucadaa facula mucad may ma lahayn facula mucade hadaba ismiga mafcuul wax laazima lagama keeno intaa ogow ismigan mafcuul sidaba wax laazima lagama keeno karuma ismigeyga mafcuul muxuu noqonayaa karuma dee waa laazima mayadaaleba war karuma ism mafcuul male karuma makruum ha odhanin waa laazim laazimna ism mafcuul ma yeesho mayla socotiin haddaa culimo eeg wixii laazimka ah ism mafcuul jelasa mafcuul waa maxay jelasa mayadaalaba de waa laazime ma majluus baad moodeysaa war male majluus halkeed ku aragtay eg wixii laazim ihi male ismi mafcuul yaa soo hadhay markaa yaa soo hadhay wixii mucadaa ah baa soo hadhay mucado waa waxa mafcuulun bihi qaata ficilka mafcuulun bihiga qaadanaya ayaa soo hadhay mucadda waa gudbe wixii la gudbiyey ayaa soo hadhay mafcuulun bihi qaada sida qatala kula dilaa loo baahan yahay shariba wax la cabaa loo baahan yahay mafcuul iskaga keen markaa qatala maxaan idhaahdaa mafcuulun ku keena ismiga mafcuul maqtuul maka wax dilaya mise waa ka la dilay mashruub waa maxay maka wax cabaa mise waa ka la cabayo ka la cabayo maqru'un waa maxay ka la akriyayo maktuubun waa maxay ka la qorayo madruubun waa maxay ka la garaacayo mansuur waa maxay ka loo hiilinayo mansuur ka loo hiilinayo mayla socotiin hadda culimo waxaynu nidhi baa lagu keenayaa mafcuulka ayaana lagaga unbaa ism mafcuul laga keenaya laazimkii lagama keeno waxaa la yidhi allahuma ila socda hadda laazimka dariiqa lagaga keeni karaa waa marka uu wato jaariyo majruur am ama daraf uu wato bis hadduu jaariyo majruur qaato ama daraf uu qaato mushkilad ma laho mafcuulkii unbaad ku keeni iminka hadiba uu cadhooday waa laazim hadiba hadiba uu cadhooday waa laazim maadaama hadiba ay laazim tahay oo uu cadhoodayna ay tahay hadibadaasi hadday jaariyo majruur qaadato mafcuul baan ku keenaynaa oo maxaynu odhan ayr اmaqdubi jaariya majruurka maqduubku qaatay waa alayhim tan ka dambaysa ayr اmaqdubi alayhim alayhim laakiin haddii alayhim taa lagama tegi karo ilaa in la yidhahda fa fiihi xadfun uma tisaal mooyaane qaacidada tilaa fiihi xadfun uma tisaal qaacidada haddaynu raacno waa laga tegi karaa jaariya majruurka laftiisa iyo darafka laftoodaba wuxuu yihi ismigii mafcuul buu bilaabay waqad xasala waqad xasaladani waa xagga dambe ulaaiga waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul min di alaaati saddex midu saaxiiba ayuu ka xasilay waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul min di alaaati saddex mid u saaxiiba ayuu ka xasilay bilmafcuuli wasanka mafcuula buuna ku xasilay mafcuul baa lagu keeni waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul min di alaaati saddex midu saaxiiba isagoo ku wasnoomaya bilmafcuuli mafcuul isagoo ku wasnoomaya wasankiisu waa maxay markaa maxaa lagu keenayaa ismiga mafcuulee hulaasiga ka imanaya mafcuul bas haddaba culimo hadda aada u eega maxaan idhaahdaa qatala maqtuul sow saalim ma aha maxaan idhaahdaa akala waa mahmusulfa makuul maxaan idhaahdaa sa'ala waa mahmusulayn mas-uul maxaan idhaahdaa qaraa waa mahmusulaam maqru maxaan idhaha radda shadkii wuu ka baxaya ilan wow baa kala dhex labadii isku shadaye dama madmuum radda marduud eg marduud shadkii wuu ka baxaya maxaan idhaahdaa waada waada noloshuu ku aasay waada waa muctalulfaai bilwaawi waada waida almaw'uudatu su'ilat maw'uuda waa ismi mafcuul waa tii nolosha lagu aasay waida almaw'uudatu su'ilat ta nolosha lagu aasay marka la su'aalo biayi dembin qutilat dembigii lagu soo dilay maxaa lagugu galabsaday baa la odhanaya ila waa maxkamad xaqahe maaa waa nolosha lagugu aasaye dembigaagu muxuu ahaa waida lmaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat waad ila socotaa markaa mafcuul waxaad eegtaa haddaba hadduu ajwafkii yahay ama muctalulcaynkii qaala qaala maxaan idhahdaa maquul maquul maqwuul buu ahaa laba wow baa kulmaya mafcuulku wowgii uu watay iyo qaalada caynkeegii wowgii uu ahaan jiray maquul baa la odhan horta maquul maquulkan asalkiisu waa maxay maqwuulun laba wow baa kulmay markaa maqwuulun wowga hore xarakadiisa qaafka la geeyey labada wowna mid ahaan baa la xadfay maqwuulun waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul min di alaaati saddex midu saaxiiba ayuu ka xasilay mutazinan isagoo u wasnoomaya bilmafcuuli mafcuul isagoo ku wasinoomaya mafcuul baa lagu keenaya markaa mafcuul hadduu yahay naaqiskii ka warrama culimo horta hadduu yahay ajwaf yaai ah waa baaca oo kale ismiga mafcuul kala iibiyo maxaa la odhanaya baaca mabiic baa la odhan mabiic mabiic haddaba mafcuul ka dhiga dee mabyuucun mabyuucun bada ayaa damhegii bada damhegii bada la geynaya wowgiiyo yada oo iltiqaaw saakinayn baa dhacaya mid baa la xadfaya damaha kasre loo bedelaya hadii yada la daystayna waaba sax haddii wowga la daayeyna wowgiina markay kasra ka hormarto inoogu bedela unbaa la odhanaya ya kale hadduu yahay ka warrama naaqis muctalulaam labadiisii qaybood dacaa maxaan odhanaya dacaa madcuwun madcuwun hadaana maxaan odhanaya hadaa mahdiyun mahdiyun eg banaa maxaan odhanaya mabniyun mabniyun cala dami mabniyun mabnuyun buu ahaa waa mafcuul iclaal qaaid qaaid qaacidatu sayid la yidhah un baa ku dhacday waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul min di alaaati saddex midu saaxiiba ayuu ka xasilay mutazinan isagoo wasnoomaya bilmafcuuli mafcuul isagoo ku wasnoomaya wamaa ka ataa yimaada ka faciilin oo kale ka ku yimaada fa huwa isaga qadcu dila waa lala baydhay bihi isaga can اasli asalkiibaa lagala baydhay wuxuu yidhi haddaad aragto ismi mafcuulo faciil ku yimid ismi mafcuulo maxay ku yimid haddaad aragto buu yidhi ismi mafcuulo faciil ku yimid qatala bal faciil ku keena qatiil mararka qaar waa maxay ka la dilo muuna ahayn asalkiisu muuna maqtuul ahayn qiyaasku maqtuul buu ahaa haddaad aragto qatiil jaraxa dhaawaca maxaa loo kala dhaawaca maxaa la odhan jiray jariix waa ism mafcuulo dee aan shaada weeyaan waa shaad wazan idil baa shaadoobay halkan addabe faciil baa shaadoobay oo wasan idila wamaa ka ataa yimaada ka faciilin oo kale ku yimaada fa huwa isaga qad cudila waa lala leexday bihi isaga can ilasli asalkiisii mafcuulka ahaabaa lagala baydhay faciil haddaad aragto mid ku yimid waa lagala baydhay asalkiisii faciilkuna sidaba waa laba q laba macnuu leeyahay faciil bimacnaa mafcuul ah iyo faciil bimacnaa faacil ah hadda khabiir waa maxay ama samiic ma bimacnaa mafcuulba mise waa bimacnaa faacil bimacnaa faacil qatiil iyo jariix ka warrama iyo dabiix iyo dabiix la gawrace weeyaan dabiix qatiil la dile jariix la dhaawace an maxaynu idhahnaa markaa qatiil waa mafcuul mun ahayn waa bimacnaa mafcuul halkaa markuu wasan shaadoobe inoo sheegay ayuu laba kalena inoo sheegayaa wasd wastaklow way kaaftoomeen nimankii suraafto ama nimankii carbeed wastagnow way kaaftoomeen binaxwi najan najan iyo waxa lamidkaa bay ku kaaftoomeen haddaba ereyga naxwi uu meesha keenay elan binajani nama odhane wastagnow way kaaftoomeen binajan bay ku kaaftoomeen inama odhan binaxwi najan bu way ku kaaftoomeen bu ina yidhi ereyga naxwiya uu meeshan keenay wasanka facaluna buu ka hadlaya waa wasanimu wax badan baa najanka la wasan ah oo lamid ah waa facalun baa loo jeedaa markaa facalun oo dhan baa shaadoobay waxaa la arki karaa mararka qaar ismi mafcuul oo facalun ku yimid facalun najan najawun buu ahaa najawun wow baa ka maqan markaa najawun buu ahaa asalku asalku waa najaa haragii buu ka najaa haraguu ka yanju haraguu ka falkabshu najan markaa falkabshu wanku najan waa mid haragga laga siibey najantaasi waa mafcuul waa manjuwun baa loo jeedaa falkabshu manjuwun halkii laga odhan lahaa ayay falkabshu najan ka yidhaahdeen wanka haragaa laga siibay najan haragaa laga siibay mafcuul baa lagu keeni lahaa manjuwun ah wanisyi oo kale ayaa lagu maarmayaa wanisyi bay ku maarmeen nisyi nisyi bay ku maarmeen haddaba nisyigu waa ficli isna naxwigiibaa u qadaran oo najan buu ku cadfan yaho wa binaxwi nisyi nisyi iyo waxa lamidkaabay ku maarmeen kolka nisyigana waa wasan idil oo ficli la yidhaah ayaa shaadoobay isna ficli hadda nasiya wuu ilaawey ka la ilaawo maxaa la odhan lahaa mansiyun baa la odhan lahaa ka la ilaawo nasiya wuu ilaawey ka la ilaawaa waa mansiyun halkii mansiyun uu ka odhan lahaa buu nisyi ka yidhi nisyi la ilaawe nisyi la ilaawe eeg waxaa la yidhaahdaa daxana wuu ridqay daxana wuu ridqay makiinadda oo kale halkii madxuun laga odhan lahaaba maxay laga odhanaya ficli ku keen dixnun dixnun waa mid la ridqay waa daqiiqda oo kale dixnun naqada wuu buriyey naqada halkii manquud lagu odhanaa shayga la buriyo manquud maxaa la odhanayaa ficli iskaga keen niqdi niqdi wuxuyna yidhi wamaaka ataa yimaad ka faciilin oo kale isagoo aka yimaad fa huwa isaga qad cudila waa lala leexday bihi isagii can ilasli asalkii baa lagala baydhay faciilkaa ogow in asalkii lagala baydhay waa ko wastakhnow waxay ku kaaftoomeen binaxwi nejen nejen iyo waxa lamidka abay ah ku kaaftoomeen wa nisyi iyo waxa lamidka abay ah ku kaaftoomeen can wasni mafcuulin wasanka mafcuul abayna ah kaga kaaftoomeen wamaa camila labadaasina ma camal falinoo camalay sameeyaan ma jiraane ogaada wamaa camila mayna camal falin oo camalay samaynayaan ma jiraan haddaba culima halkaa markaynu marayno shaadkii ulaaigu imisuu noqday saddex wasan buu noqday saddexda wasan waa maxay waxa weye faciil waa o facalun waa laba ficlun waa saddex saddexdaa wasan ayaa shaadoobay waa faciil iyo facalun iyo ficlun saddexdaa wasan ayaa horta shaadoobay waad ila socotiin baan umalaynaya culimo saddexdaasi markay shaadoobeen sheekhu saniic yar buu sameeyey qadculcibaara wax la yidhaha buu sameeyey oo ragga lugawiyiintu ay fahmaan wuxuu ihi wamaa ataaka faciilin fahwa qadcu dila sawaadal dhamaystiran maaha fahwa qadcu dila bihi can ilasli aciil inuu shaad yahay buu sheegay oo asalkii lagala bayday xaggan kalena iyagana waa lagala bayday un ma odhana wastanow buu yihi ficilkii cudilo ahaabuu ka bayday ilan faciilka cadli buu siiyey oo lala bayday buu ku yidhi nisyi iyo najana muxuu siiyey istinaa buu siiyey wastanow binaxwi najan wanisyi saddexduba waa shaado waa laisla ogu yahay sow saddexduba shaad ma aha qadculcibaarahani muxuu faaiideynayaa qadculcibaarahan rag badani waxay yidhahdeen wuxuu faaiideynayaa faciilku ismiga mafcuul xagga isticmaalka wakiil buu kaga yahay xagga camalkana wakiil buu kaga yahay ficiilku amaa nisyiga iyo najantu xagga isticmaalka wakiil bay kaga yihiin laakiin xagga camalka wamaa camilaa alifkaasina waa litaniya wamaa camilaa labadan u dambeeya ee najan iyo nisyi ihi ma camal sameeyaan waxba kuma soo tacalluqi karo naa'ibu faacilna uma baahna mafcuulun bihi ma qaadan karaan waad la socotaa wamaa camilaa culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen war macal macalfaciilkaa wehelinayo oo wamaa camila alifkiisu waa lililaaq haddii alifka alifulilaaq aan ka dhigno wamaa camila alifka ku jira oo ficilka camilo oo qura aan ku daayo waxay noqonaysaa saddexduba ma camal falaan saddexduba ma camal falaan xataa faciilku ma camal falaya bay noqonaysaa waqad xasala wuu xasilay ismigii mafcuul min di saddex midu saaxiiba ayuu ka xasilay mutazinan isagoo u wasnoomaya kelmaddaa mutazinan in hadda marayna waa ismi faacil oo hayru hulaaثiya ficilkiisu itazana buu ahaa itazana yatazinu mutazinan waa wasalo iftacala laga dhigay oo kale itasala mutasil bado mutasil mutasil mutazin waad la socotaa waa wasano oo iftacala laga dhigay itazana baa la xarafkaa koobaad baa la shadaa waqad xasala wuu xasilay ismiga mafcuul mindi alaaثati saddex midu saaxiiba ayuu ka xasilay mutazinan isagoo u wasnoomaya bilmafcuuli mafcuul wamaa ka ataa yimid ka faciilin oo kale isagoo ah fa huwa isaga qad cudila waa lala leexday bihi isaga cani ilasli asalkiibaa lagala leexday wastaknow waxay ku kaaftoomeen nimankii carbeed binaxwi nejan nejan iyo waxa lamidka abay ku kaaftoomeen wa nisi nisi iyo waxa lamidka abay ku kaaftoomeen can wasni mafcuulin wasanka mafcuul abay kaga kaaftoomeen wamaa camila mayna camal samayn labadani ama wamaa camila waxashaadkiiba ma camal samaynin ismiga mafcuul wuu camal sameeyaa laakiin kuwani ma camal sameeyaan halkaa ayuu culima inoogu dhammaaday cashirkeennii ismiga faacil iyo ismiga mafcuul aan kaga warbixinaynay masaadirtii unbaa inoo dhiman in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam